alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira laba su-aalood oo darsiyadii horeynu soo maray ku saabsan oo bacdulikhwa sidaa maqlayseen ay soo e, tuureen mid waxay ku saabsan tahay nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil calayhim assalaam markuu ilaahay ku yidhi an tahira beytiya liltaa'ifiina waalcaakifiina waalrukaci sujuud marka lagu fasiro tafsiirka mufasirkuna maraayo culimo badanna ay sheegeen oo ku saabsan in kacbada laga daahiriyo laga nadiifiyo sanamada iyo awhaanta iyo shirkiyaadka laga daahiriyo wakhtiga ama sanamaa ku sugnaa waa su-aal wanaagsan nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil markan kacbada ay dhisayeen sanama kuma sugnayn ha yeeshee tadhiirka la amraayo waxay noqonaysaa in markaa waxa weeye sidaa looga daahiriyo looga ilaaliyo oo tahaaradeeda ay ka daahirka tahay shirkiyaadka iyo awsaanta mid e, daa'ima oo baaqiya laga yeelo oo xataa hadday soo darriyaan laga nadiifiyo wakadaa waxyaalaha kale ama najaasa ah ama qashina ama wax la mid a laftoodu kuma sugnayn waayo markaasabay cusbay waxaa laga tilmaamayaa in marka waxa laga nadiifiyo oo aan marka waxa weeye gudaheeda marka aan wax markaa la dhibsado ama wax xun hadday shirkiyaad tahay hadday awsaan tahay hadday marka bidac tahay hadday najaasa tahay hadday marka qashinna tahay kullu dalika marka waxa weye in laga nadiifiyo oo bimacnaa daa'im looga yeelo inay nadiif ahaato daahirka ahaato oo mar walba yacni xataa wixii ku soo darriya ama najaaso ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama shirkiyaad ha noqotee in marka ay noqoto mid marka laga daahirinaayo yacni marka ayaa marka macnaha looga jeeda ay noqonayso ashyaada kaleba de markan kuma sugnayn hadday najaasaad tahay najaasa kuma sugnayn aayadduna waxay faa'iidaynaysaa wax kasta oo ay dhibi ku sugan tahay in kacbadii laga daahirinayo o laga nadiifinayo wakadalika masaajidda kalena laga nadiifinayo masaajidda xaqoodu waxa weeyaan in la nadiifiyo la daahiriyo oo haddii najaasa ay ku dhacdo najaasada laga nadiifiyo oo haddii waxa weeye marka qashin iyo waxyaalo dadku ay dhibsadaan ay ku sugan yihiin laga nadiifiyo oo markaa waxa weeye shirkiyaadka laga nadiifiyo bidaca laga nadiifiyo awsaanta laga nadiifiyo yacni kacbadii markaa la wanaajiyo yani wakadalika masaajidda kalena marka waxaa la wanaajiyo la tadiibiyo la udgooneeyo kullu dalika waxay ka mid tahay yani wanaajinta yani markaa la wanaajinayo masaajidda ilaahay la wanaajinayo nadaafadda waxay ka mid tahay iimaanka saas aawadeed masaajidda in la nadiifiyo oo markaa laga yeelo qaar nadiifa oo daahira oo waxay dadku dhibsadaanba aanu ku sugnayn xataa marka waxa weeye iska daa umuuraha waaweyn ee shirkiyaadka iyo najaasaadka yani taa iskaba dhaafeen yacni ashyaada kale xataa dadku ay dhibsanayaan kullu daalika in laga nadiifiyo lana udgooneeyo oo mid udgoon laga yeelo waa mid markaysa markaa mashruuca oo markaa waxa weeye yacni la amrayo mu'miniinta la amrayo wey kacbadana kuma gaarhe masaajidoo dhan baa caynkaas oo ah. la rabo masaajideenna inaynu wanaajinno la rabaa waxaa laga yaabaa masaajideenna qaarkood dee in caaradu markaysa ku sugan tahay oo markaysa markaa sidaas boorar ku sugan yihiin yacni waxa weeye laga yaabo haddii waxaweye wax la nadiifinayo xagga hoose markaysaa in la yaro nadiifiyo laakiin marka gidaarada iyo daaqadaha iyo waxawe boorka saaran waqhtiyada qaarkood qaar lala yaabayo waxyaalaha markaa saaran yacni taasoo kale marka munaasib ma aha waa in markaysa waxa la nadiifiyaa oo markaysaga laga dhigaa marka mid nadiifa oo markaysa markaa wax dhibi aynay ku sugnayn aayadda kale aynu soo maray ee su-aasha labaad ay ku saabsan tahay waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt laba tafsiir baynu sheegnay marka saa'ilku wuxuu leeyahay jalaaldiin asuyuuti waxa uu maray min albeyti in yarfacu ay ku tacalluqdo weji labaad baynu markaa arjaxnay oo markaa ah in la yidhaahdo waxaa markaa la odhanayaa kaa'inata min albeyt waxaanuu yidhi markaa saaxib alxaashiya min albeyti waxay nacti ka tahay markaa qawaacidda ayay nacti ka tahay wa qowluhu min albeyti nactu lilqawaacid alatii hiya min albeyt marka waxa weeye wejiga ku saabsan waxa weeye waa xaal iyo si ay isu waafaqayaan kolay ahlucilmiga qaarkood baa sheegay wejiga xaalka ah oo kaa'inatan in la qadaro kaa'inatanna ay xaal noqoto kaa'inatan oo la qadaraayo ayaa markaa dabad ku tacalluqaysa min albeyti ku tacalluqaysa qawaacidda carabiga haddii la eegana iyadaa waafaqsan waayo haddii waxa weeye markaa macrifo ay sifa ka daba timaado yacni waxa weeye wax taabici hadduu markaa yimaadaan inay markaa xaal noqdaan baa la yaqaanaa wixii taabic u ahay hadda wejigan waa suuragal abulbaqaa alcukbari ayaa markaa tilmaamaya tibyaankiisa tibyaan fii icraab alqur'aan culamo kalena waa sheegeen kaa'inatan marka in la qadaraayo kaa'inatan ay xaal noqonayso xaalna waxaa looga dhigayaa alqawaacid ba macrifo ah markaa macrifo maadaama ay tahay waxay noqonaysaa waxa weeye in la xaaleeyo min albeytina marka ay ku tacalluqdo kaa'inatan ay ku tacalluqdo saaxibu saaxibulxaashiya waxaan moodaya wejiga xaalka inuu maraayo oo kaa'inatan la qadaraayo sida abulbaqaa alcukbari iyo culamo kaleba u marayaan laakiin hadda waxaa muuqata inuu isagu aanu waxba qadarayn ee u laqbaynaayo wa id yarfacu ay wadkur waxaad xustaa id yarfacu goortuu kor yeelaayo o dhisaayey ibraahimu ibraahim alqawaacida seesaska u dhisaayey ama gidaarada u dhisayey seesaska iyo gidaaradaasoo min albeyti beytka ka mida yacni beytka yacni markaa ka mida kollay laakiin kaa'inatan hadday meesha markaa qadaranto waxa markaa ay noqonaysaa in kaa'inatan la xaaleeyo ayay noqonaysaa sidaas ansab u ah su-aal habeenkii inagu dambeeyey lafteeda la keenay oo ku saabsan maa nansakh min aayatin qiraa'ada nunsikh qiraa'ada nuunka gudaysa oo uu ku fasiray jalaaldiin asuyuuti waa ku amraynaa naskhigaanu ku amraynaa naskhiga ayaanu ku amraynaa sidaa uu ku fasiray taa lafteeda markii waa tilmaanay kollay min ijmaal ahaan laakiin haddaynu sii tawdiixinno waxaa laga tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam qur'aanka ku soo degay ee aayadaha qaarkood aayado kale nasakhayaan isagu ma nasakhin laakiin waxaa loo jeedaa ogeysiinta dadka uu ogeysiinaayo iyo gaadhsiinta uu gaadhsiinaayo iyo laasimka malsuumka ka dhalanaaya naskhiga oo ah midna tilaawadiisii inuu ka tago uu qur'aannimo u akhrinaayey midna camal falkiisii uu ka tago ayaa waxay noqonaysaa min baabi tacbiiri billaazimi can ilmalsuum laasimkii baa la cabiroo naskhiga ah naskhiga waxa ka dhalanayaana loo jeedaa oo ka laasimaya ayaa laga tilmaamaya oo marka naskhi dhaco waxaa imanayaa dee inaan lagu camal falin haddii xukunka la nasakho xukunkaasi ma noqonaayo macmuulun bihi noqon maayo haddii tilaawada la nasakhana qur'aannimo looma akhrinaayo marka waxa weeye ogeysiinta dadka uu ogeysiinaayo iyo wixii naskhiga ka dhalanayay imaatinka uu la imanayo ayaa laga soo qaaday inay ka dhigan tahay macna alamri amarkana waxa weeye siiqada amaro sidaa yeeloo keliya ma aha waxaa jira marka laga hadlaayo alfaadda amarka faa'iidaysa waxa la yidhaha siyaq asliya iyo siyaqun tufiidu maa tufiiduhu siiqatu lamri siqooyinka qaarkood waa amar quman siiqooyinka qaarkoodna waxa weeye waa wax faa'iidaynaya wixii amarku faa'iidayn jiray ayuu faa'iidaynayaa oo macna alamri bay iska leedahay macna alamri ayay iska leedahay walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila macna alamri bay iska leedahay waxay ka dhigan tahay kaannahu in la amray xajiya haddana siiqadu amar ma aha amar ma aha wakhtiyada qaarkood baa khabar la sheega iyadoo amar looga jeedo calaa kulli xaal yacni markaa macnaha laga tilmaamayaa markaa saas weeye waxaa looga jeedaa wixii naskiga ka dhalanayay oo ah markaa inaan lagu camal falin ama qur'aannimo aan loo akhrin haddii tilaawadiisa la nasakho iyo in dadka la ogeysiiyo baa laga soo qaaday macna alamri inay ka dhigan tahay waxaynu joognay aayadda boqol iyo labaatan iyo sagaal baynu joognay allah waxa uu yidhi rabbanaa wabcas fiihim rasuula minhum aayadda intaynaan laqbayn kolay laqbadii koowaad waa marnaye waxa markaa aayadda ku sugan ducaa nebi ibraahim ku duceeyey in ilaahay soo saaro nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikmata wayuzakiihim rasuul sifadiisu sidaa tahay ilaahay uu soo bixi oo ka soo bixi marka ahlulbeytka baytullaahi alxaraamka dadka u ehelkaa ka soo saar ama tafiirta yacni ibraahim iyo ismaaciil ka soo bixi labada mid walba waa loo fasiray marka waxa weeye ilaahay ducadii waa aqbalay waa ka ajiibay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa soo saaray waxaanu yidhi dacwatu abi ibraahim baan ahay ducadii aabbahaygii ibraahim ducadiisii uu ku duceeyey ayaan ahay buu buuyi nebiga shaqadiisa waxaa ka mid a inuu aayaadka ilaahay akhrinaayo yatlu calayhim aayaatika wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma in dadka lagu akhriyo qur'aanka in la baro kitaabka iyo sunnada in lagu barbaariyo oo lagu tarbiyeeyo waxa weeye waa wadifadii rasuulka sala allahu alayh wasalam saas aawadeed cidda marka waxa weeye yacni cilmigii rasuulka iyo waxyigii dhaxashay waxaa laga rabaa inay waxaweeye sidaasoo kale la yimaadaan oo dadka qur'aanka ku akhriyaan oo aayaadka ilaahay ku akhriyaan oo kitaabka iyo xikmada yacni sunnada nebigaba baraan hadday tahay waxa weeye tilaawo ahaan iyo akhrin ahaan iyo hadday tahay eh, macno ahaan iyo tafsiir ahaan mid walba mar labaadkana ay ku barbaariyaan oo dadka ka dahiraan oo ka nadiifiyaan shirkiyaadka iyo bidaca iyo marka waxyaalaha xunxun ee fawaaxishta ah iyo akhlaaqyada xunxun kullu daalika inay ka nadiifiyaan oo ku barbaariyaan sharciga oo ku tarbiyeeyaan ataskiya lafdiga sharciga ah waa halka laga cabiro tarbiya laga cabiro hadda lafdiga tarbiya la yidhaahdo marka leeyahay altacliim waa tarbiya waxa weeye waxbarashada iyo barbaarinta barbaarintu waxa weeye waa muqtada tacliim dadka in lagu barbaariyo oo lagu rabeeyo marka taskiyada macnaha looga jeedaa waa saas weeye waa in dadka laga nadiifiyo waxa marka waxa weeye tacliimta sharciga ama cilmiga sharciga diga abaa ah laga nadiifinayaa hadday tahay shirkiyaad hadday tahay akhlaaqyo xunxun hadday tahay bidac hadday tahay fawaaxish waxaa lagu barbaarinayaa oo lagu rabaynayaa oo lagu toosinayaa oo qaar ku barbaarsan oo ku quman laga yeelayaa oo lagu dadaalayaa yacni waxa weeye sharciga marka inay waafaqaan oo ku camal falaan oo ku dhaqmaan yani taas iyadaabaa marka waxaa lagu barbaarinaya marka tacliimta iyo taskiyada mid walba waa loo baahan yahy dadka in lagu mashquuliyo waxaan marka waxa weeye aan kitaab iyo sunno u khidmaynayn ila waxaa jirta culuumu lwasaa'il wax la yidhaahdo oo kitaabkiiyo sunnadii dadku fahmi maayaan haddaan culuumtii u adeegaysay la baran hadday tahay carabiyadii hadday tahay usuulkii hadday tahay mustalaxulxadiiskii hadday tahay culuumulqur'aankii yacni culumta noocaasi waa culum u adeegaysa yacni oo sallaan u ah barashada kitaabkiiyo sunnada la baranayo o la fahmaayo marka waxa min qabiil lwasaa'il weeye waa culumu lwasaa'il baa le culumu laala ayaa la yidhaahdaa laakiin cilmiga maqsuudka ahi waa maxay waa cilmu lkitaabi wasunna waa cilmiga kitaabkiiyo sunnada iyo wama stunbita minhuma waxa kitaab iyo sunna lagala baxay hadday caqaa'id tahay iyo hadday marka axkaam fiqiya oo kitaabkiiyo sunnada ku qotomto tahay iyo hadday tahay marka aadaab iyo akhlaaq iyo sulukiyaat lagala baxay kitaabkiiyo sunnada cilmiga maqsuudka waa saddexaa nooc weeye usuululcilmi baa la yidhahdaa usuululcilmi ayaa markaa la yidhahdaa marka dadka qaarkood culuumulwasaa'il bay isku ilaaweyn waxaa laga yaabaa in marka waxa weeye yacni sallaankii cilmiga loo korayey inuu marka waxa ku mashquulo cimrigaba ku tegsiiyo ya yani albaabkii cilmigana ma gelin cilmigii maqsuudka ahaa albaabkaba kama furin laa caqiidaanu garanay walaa axkaam fiqi baanu garanay walaa kitaab iyo sunna baanu garanay waxaa laga yaabaa markaysa marka waxa alculuum bas inuu markaysa marka waxaa ku mashquulo oo waxaweeye cimriga ku tegsiiyo laakiin haddii uuna calaa kulli xaal yacni markaa uu yacni aanu halkaa ka gudbin oo waxaanu aqoon u lahayn aanu gelin intii farducaynka ku ahaa uu garanayo caqiide iyo camalba yacni intaas marka uu garanayo cilmiyada kalena markaysa markaa uu aad iyo aad ugu baacdheeraado dadkana ugu faafiyo laftiisa markaysaga lama dhaleecaynaayo haddii aanu markaysa marka culumta kale aanu isku taarin oo aanu marka is odhan markaysa marka wax ka sheego dabeed markaysa marka waxaan yani taamaat iyo waxyaalaha caynkaas aanu la iman waxaa marka uu noqonayaa yacni fardi furuddii kifaa'iyada ka mid ahayd ummadda inuu ka rafcinaayo marka qadarkiisa hadduu ku joogo yacni marka laa yudam intii waajibka cayniga ku ahaana uu la yimi ya waxay yidhaahdaan markaysaga sheikh culammadii hore ka mid a ayaa dee naxwaha unbu ku mashquulay oo aad iyo aada ugu baacdheera dabayaaqadii cumrigiisa awaakhirtii markuu joogay buu iscilkaambi markaasuu yidhi waxa weeye qur-aanka dadkii bartay waxa weeye marka waa ku intifaaceen waana gaadheen dadkii marka xadiiska nebiga sala allahu aleyh wasalam iyaguna ku mashquulay iyaguna waxa weye waa barteen waqad wasaluu maqaam wanaagsan bayna ka gaadheen yacni marka waxa dad badan buu sheegay marka waxa funuun mutacadid u sheegay anna cimrigaygii waxaan ku mashquulnaa cilmigaygii yacni naxwaan ku mashquulsanaa ya jaaa zaydun iyo wax la mida ayaa marka iyo daraba zaydun camran ayaa markaysa cimrigay ku tegey buuri ya way isciilkaan bi waxyaalaha noocaasoo kale culammadu waxay isaga sheegaan yacni marka lilmulax bay u sheegaan waxay yidhahdeen wuu riyoodo nebiguu ku riyooday calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigaa ku yidhi saaxibu lcilmi almustatiil cilmigii dheeraa kii u saaxiibka ahaayo ya markaasuu farxay markuu nebiga ku riyooday calayhi salaatu wasalaam oo dabeedna nebigu sidaa ku yidhi saaxibu alcilmi almustatiil ayuu aada yo aad yani u farxay oo murugadii iscilkaambigii ku sugnaa uu ka baxay raggii culammadii waaweynee carabiyada ayuu ka mid ahaa waa yahay saclab ama zajaaj labada mid buu ahaa baan filaya hmm, saaxibuulcilmi almustatiil allah waxau yidhi rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayow wabcad soo saar fiihim ay fii ahli lbeyti baytullaahi alxaraamka cidda u ehelkaa dhexdooda ka soo saar culammada qaar waxay u celiyeen ahli lbeyt culammada qaar waxay u celiyeen ahli lbaled ila beledka laftiisa waa la soo sheegay culammada qaar waxay u celiyeen durriyada iyo tafiirtooda fiihim ay fii duriyatina inuu markaa uu leeyahay tafiirtayada ilaahu ka soo bixi oo durriyadu waa mu'anase maxaa fiihaa loo odhan waayey waxaa la odhanayaa xagga macnaha ayaa markaana laga eegay marka sidaa lagu xambaaro oo macnihii dee jamac badan weeye yacni marka duriyadii oo waxay la macno tahay dee awlaad bay markaa la macno tahay iyo naas yacni ka farcamayaga yaga rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayo wabcad soo saar fiihim iyaga dhexdooda ka soo saara ay ahlilbeyti baytullaahi alxaraamka oo kacbada ah cidda u ehelkaa waxaad ka soo dhex bixisaa rasuulan rasuul rasuulkaasoo minhum yaga ka mida ay min anfusihim nafahooda ka midoo iyaga ka dhashay waqad ajaaba allahu ducaa'ahu bimuxamadin sala allahu alayh wasalam xaqiiqe ilaahay waa aqbalay ducaa'ahu ducadii nebi ibraahim buu ilaahay aqbalay bimuxammadin muxamed ayuu ku aqbalayoo muxamed buu ka yeelay sala allahu alayhi wasalam oo rasuulka la soo bixinayey wuxuu noqday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulkaasoo yatluu calayhim ku akhrinaya korkooda aayaatika aayadahaaga alqur'aani ay aayaati alqur'aani aayadaha qur'aanka qur'aanka ku akhrinayo ama alqur'aana yacnii aayaadku waxay la macno yihiin qur'aankay la macno yihiin oo majmuuca aayaadka marka la isu geeyo dee waxay noqonayaan qur'aankii bay noqonayaan alqur'aana qur'aanka ahaaday wa yucallimuhum waa barayey alkitaaba kitaabka alqur'aana qur'aanka ayuu barayey walxikmata xikmada ayuu barayey yacni magacyo kala duwan baa kitaabku leeyaho alkitaabna waa la yidhahdaa alqur'aanna waa la yidhaahdaa asmaa kalena waa leeyahay marka asmaadii qur'aanku ka mid yahay magacyada qur'aankuna waa aclaamun waa awsaaf waana magacyo waana sifooyin alkitaab waxaa loogu magacaabay inuu qoran yahay oo la qorayna waa loogu magacaabay alqur'aanna waxaa loogu magacaabay in la akhrinaayo min alqiraa'ati baa laga keeno qiraa'ada ayaa markaysa markaa laga tilmaamay akhrinta la akhrinaayo marka biictibaari kownihi maktuuban alkitaab baa la yidhahda biictibaari kownihi maqru'anna alqur'aan baa la yidhahdaa biictibaari kownihi munazalanna tanziil baa la yidhaahdaa biictibaari kownihi inuu marka yahay yani marka hadalkii ilaahayna kalaamullaahi baa la yidhaahdaa yacni dikrina waa la yidhaahdaa waayo allah baa markaysaa markaa sheegoo ku hadlay waalxikmata iyo xikmada yacni markaa baraaye ay maa fiihi min alaxkaam waxa qur'aanka ku suganoo axkaama baraaye waa tafaasiirta culammadu ku fasireen bay ka mid tahay alxikma macaani kala duwan bay u timaadaa laakiin waxa arjaxa sida imaamu shaafici wakayruhu ku fasireen in laga tilmaamaayo walxikmata sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam in looga jeedo erayga alxikma wuxuu ku soo arooraa qur'aanka marna mufradan isagoo keligii ah oo aan qur'aan ama wax la macnaa lagu cadfin marna wuxuu ku soo arooraa isagoo ku ladhan oo ku cadfan aayaadka qur'aanka ama qur'aanka ama kitaabka toddoba mawdic buu ku yimi isagoo kitaab ama qur'aan ama aayaad ku laran toddobada mawdicba waxaa lagu fasiraya sunnada ayaa lagu fasiraya sunnada lagu fasiraya sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam baa lagu fasiraya wadkurna maa yutla fii buyuutikunna min aayaati illaahi walxikma waxa guryaha nebiga laga akhrinayee aan qur'aan ahayn ee nebigu ka akhrinayey ee la amrayo inay ku waana qaataan muxuu ahaa shayga labadee laga akhrinayey wuxuu ahaa dee sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo axaadiista nebiga weyi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxyigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo waxyun yutlaa iyo waxyun laa yutlaa wuxuu u jeedaan yacni waxa weeye kan laftiisa waa la akhriyaaye midna tacabudan baa loo akhriyaa midna tacabudan looma akhriyo baa muraadkoodu yahay baa muraadkoodu uu markaa u yahay laakiin marka la ifraadiyo aan kitaab lagu ladhin ama qur'aan ama aayaadka qur'aanka aan lagu ladhin waxaa looga jeedaa markaa cilmi naafica looga jeedaa ya hmm. yu'ti lxikmata man yashaa cilmi naaficu ilaahay siiyaa ciduu doono kitaabkiiyo sunnadiiba waa soo gelayaan waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wa yusakiihim nebigu calayhi salaatu wasalaam ama rasuulku waa tahirayaa oo waa nadiifinayaa ay yutahirhum min ashirki wuxuu ka daahirinayaa markaysaga shirkiga iyo gaalnimada keligeed ma aha wuxuu ka daahirinayaa shirkiga wuxuu ka daahirinayaa eh, fawaaxishta wuxuu ka daahirinayaa bidaca wuxuu ka daahirinayaa akhlaaqda xun ayuu ka daahirinaya iyo dhaqamada xunxun buu ka daahirinaya ka nadiifinaya wuxuu ku barbaarinayaa ataskiyadu waa annamaa watadhiir waa kobcinta iyo nadiifinta wey wuxuu ku barbaarinayaa ku kobcinayaa biitibaaci sharci sharciga inay raacaan innaka anta alcasiizu ilaahu adigu waxaa tahay ka casiiskee haalibkaan laga haalib noqon alhaalibu alxakiimu ka xikmadda badan baa tahay fii suncih wuxuu samaynaayo u xikmadda badan yacnii xoogaa qusuur baa ku jira oo xikmada in lagu qaydo fii suncihi cumuumka ka fiican oo in la yidhaahdo ilaahay wuxuu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo iyo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu sharciyaynaayo mid walba ilaahay xakiim buu u yahay wuxuu odhanaayo xakiim buu u yahoo yacni marka waxa weeye sida ugu ansabsan buu ilaahay wax u sheegaya xukunka ugu ansabsan buu sheegaya xukunka ugu fiican ya axkaamtiisa axkaamta allah sheegayaa waa wada cadaalad akhbaarta uu sheegayaana waa wada run marka waxa weeye wuxuu abuuraayo iyo wuxuu odhanaayo iyo wuxuu samaynaayo mid walba ilaahay xakiim buu yahay fii afcaalih wa fii mafcuulaatih wa fii aqwaalihi wa sharcihi waman yargabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsah allah wuxu uhi waman yargabu yaa iska nacaya laa axada yargabu cid iska nacaysaa ma jirto istifhaamu bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna nafyi buu u dhacaya can millati ibraahiima diinkii ibraahiim iskama nacayo ilaa man safiha nafsah mid naftiisa ka jaahil noqday oo garan waayey mooyaane ama naftiisa mid dulleeyey mooyaane ama naftiisa mid halaagay mooyaane mid kale yacnii diinkii ibraahim ee tawxiidka ahaa iskama nacayo cid kale iskama nacayso walaqad istafaynaahu fi dunya ay wallaahi allah baa ku dhaartay laqad istafaynaahu xaqiiqee waa dooranay ibraahim fi dunyaa adduunyada gudaheeda waa doorannay wa inahu ibraahim fi laakhirati la min alsaalixiin aakhirana wuxuu ka mid ahaaday kuwa saalixiinta ee wan wanaagsan ayuu ka mid ahaaday id qaala lahu rabbuhu aslim wuxuu allah doortay id qaala lahu ama wadkur waxaad xustaa id qaala lahu goortuu ku yidhi rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim islaam uu ku yidhi oo allah u hoggaansan aslim ilaahay camalka u saafi yeel oo ikhlaas iyo tawxiid la kaalay allah keligii caabud qaala waxa uu yidhi ibraahiim aslamtu lirabbi alcaalamiin aslamtu waxaan u hoggaansamo isu dhiibay lirabbi alcaalamiina khalaa'iqdoo dhan rabbigood oo allaah ah ayaan isu dhiiba u hoggaansamay oo tawxiid iyo taaco ugu hoggaansamay allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahim milladiisii oo tawxiid ah cidda iska nacaysaa inay noqonayso cid markaa naftiisa qadarkeeda garan weydo ka jaahil noqotay ama naftiisa dullaysay ama halaagtay ama khasaaraysay inay ciddaa noqonayso raqiba yarqabu waxaa loo isticmaalaa marna can baa lagu gudbiyaa marna fii baa lagu gudbiyaa haddii can lagu gudbiyo waxay sheegaysaa nacayb haddii fiil lagu gudbiyana waxay sheegaysaa jacayl araaqibun anta can aalihatii ya ibraahiim miyaad iska nacaysaa weeye waman yargabu can millati ibraahiima ila man safiha nafsah marka waxa weeye halkan waa nicitaankii weye diinkii ibraahim ciddii iska nacda ee ka tagtaa waa cid naftiisii ka jaahil noqotay oo addoon ilaahay inuu yahay iyo waxa ku waajiba aan garan ama cid naftiisii dullaysoo khasaaraysay weeye cid naftiisii dullaysay oo khasaaraysay weeye diinka ibraahimna tawxiid buu ahaa nebiyadoo dhanna diinkoodu tawxiid buu ahaa laakiin ibraahim waxaa si gaaro loo sheegay yacni waxa weeye nebiyadii ka dambeeyoo oo dhammi waxay ahaayeen tafiirtiisii bay ahaayeen mar labaadkana tawxiidka siraac weyn ayuu u galay dee aadna waa loogu dhibaateeyey waxaabaa lagu xukumay bilicdaami xarqa in lagu dilo gubitaan dab lagu gubo ya liajli tawxiid baana sidaa loogu xukumay markaasaa la yidhi waxa waa in la gubaa markaasaa la yidhi dab weynoo ooga ah ha la shido markaasaa dabkii weynaa la shiday waa dab aan loo dhowaan karin markaasaa waxa weeye markaa la saaray yacni manjaniiq la saaray suu markaa bahalkaasi ugu tuuro yacni waxa weeye waa laan lasoo liilinayo oo sidaasoo aan jabayn oo dabeedna markaa waxa weeye marka dambe lagu tuurayo lagu sii daynayo inta aad loo geejiyo isagana isagoo xilxilna dul saaran markaasuu dabeedna markaa sidii yani waxa weeye sidaasoo kale sida dhagaxa markaa waxaan yani markaa yani laanta lasoo liiliya ay u tuuri karto saasoo kalea loogu tuura markaasaa ilaahay ka badbaadiyey qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman calaa ibraahiim marka waxa weeye millada tawxiidka dee nebiyadoo dhan baa ka sinnaa marka nebi ibraahiim si gaara ah markaysaga loo sheegay siraaca weyn iyo loolanka weyn ee markaysaga iyo shirkigu ay wakhtigaa galeen ee nebi ibraahim markaa tawxiidka uu daafacayey shirkigana la dagaalamayey yacni markaa taasaa si gaara ah loo soo gaar yeelay marka millada ibraahim iyo millada nebi maxamed iyo millada nebiyada kale dhammaan waa isku mid weyn waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam diinunaa waaxid inna macaashira alambiyaa ikhwatu callaatin ururka nebiyadan gaar yeelayaaye waxaannu ka dhigannahay walaalo isku aabbaa oo kale hooya oo kale ayaanu ka dhigannahay yaa diinunaa waaxid diinkayagu waa mid qura ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu inoo sheegayaa nebi ibraahim inuu doortay oo waxa weeye risaaladii iyo ayuu ku doortay fadaa'iluu ilaahay siiyey iyo markaysagaa khaliilkii ilaahay inuu ahaa ayuu ilaahay ku doortay fadaa'ilna waa la siiyey ululcasmigii buu ka mid ahaa yani markaa nebiyada sii fadliga badan buu ku jiray ululcasmiga ahaa ayuu ku jiray fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul aakhirana wuxuu ka mid yahay kuwa saalixiinta ee wanwanaagsana darajaadka koreeya ay u sugnaadeen kuwaasuu ka mid yahay allah wuxuu yidhi waman yargabu can millati ibraahiima ay laa axada yargabu can millati ibraahiima cid iska nacaysaa ma jirto diinka ibraahim yaa iska nacaya cidii iskama nacaysaa loo jeedaa istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su-aal macnuhuna diid muu u dhacay oo fa yatrukuhaa oo dabeedna uu ka tago intuu iska naco uu ka tago diinkii ibraahim yacni cid kale iskama nacayso kama tegayso diinka ibraahim ilaa man safiha nafsa ilaa man kii mooyaane safiha nafsahu naftiisa ka jaahil noqday oo inuu allah abuuray oo cibaado uu ku mutaystay oo u xaq leeyahay in la caabudo garan waayey ama mid naftiisa dulleeyey ama mid naftiisa halaagay mooyaane mid kale iskama nacayo diinka ibraahim ay jahila annaha makhluuqa yacni ka jaahil noqdo garan waayey inay makhluuqa tahay naftiisu makhluuqatun lilaahi allah miduu abuuray inay tahay oo yajibu calayha cibaadatu ay naftaa ku waajib tahay cibaadada allah ay caabudaysaa ay ku waajib tahay mid sidaa garan waayey mooyaane cid kale diinka ibraahim iska nicmayso aw istakhafa biha ama fudaydsaday wamtahanahaa nafta dulleeyey walaqad istafaynaahu markaa safiha asal ahaan waa laazim weeye safiha safiih buu noqday laakiin hadda waa la tacdisiiyo nafsahu baa la yidhi culammadu waxay tadmiin baa ku suganoo waxa la cabsiiyey macnaha jahila ama ahlaka ama adalla iyo imtahana yacni marka waxa weeye erayadaas kale ayaa markaa macnaheedii la cabsiiyey oo tadmiin baa ku sugan marka culammada qaar ahlakay ku fasireen qaar waxay ku fasireen khasiray ku fasireen khasaareeyey naftiisa qaar jahilay ku fasireen yacni markaa macaanidaas way isku dhowyiin walaqad istafaynaahu ay wallaahi laqad istafaynaahu xaqiiqe waa dooranay ibraahiim ikhtarnaahu waa dooranay fi dunyaa adduunyada gudaheedaanu ku dooranay birisaalati risaalo aan rasuul ka yeelnay iyo walkhullati khaliilnimo inuu khaliiluraxmaan yahay oo yacni ku allah aadka u jeclaa jacayl darajat lkhulla gaadhsiisan uu jeclaa inuu marka uu yahay khaliilnimadaa iyo risaaladaba dee nebi maxamed waa kala mid marka nebiyada waxaa ugu khayr badan rasuullada baa ugu sii khayr badan rasuulladana waxaa ugu sii khayr badan ululcasmiga shanta ah iyo shanta markaa gaarka loo sheegay suuratu laxzaab iyo suuratu shura lagu sheegay baa ugusii fadli badan shantaa nebiye ululcasmigana waxaa ugu sii khayr badan labada khaliil baa ugu khayr badan khaliilay raxmaan labada khaliilna waa nebi ibraahim iyo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam oo sida nebi ibraahim uu khaliil khaliiluraxmaan u yahay ayaa nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam uu khaliiluraxmaan u yahay waata axaadiista saxiixaynka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam faina allaha itakhadanii khaliilan kama itakhada ibraahiima khaliila yacnii ilaahay wuxuu iga yeeshay khaliil buu iga dhigtay sida ibraahiimba uu ilaahay khaliil uga dhigtay waittakhada allahu ibraahiima khaliila waatuu allah yidhi labada khaliilna waxaa sii fadli badan nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sii fadli badan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa ku sugan ana sayidu waladi aadama walaa fakhra anigu waxaan ahay aadam wuxuu dhalay kii ugu mudnaa ayaan ahay waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wainahu fi laakhirati la min asaalixiin wainahu ibraahim fi laakhirati aakhiro gudaheedana la min asaalixiin kuwa uun wanaagsan buu ka mid ahaaday ama lasaalixun fi laakhirati lasaalixun la qadaro lasaalixun fi laakhirati aakhiro gudaheeda mid saalixu ahaado la min asaalixiina kuwa saalixiintaa ah ka mid a ah. sidaa marka culamada qaarkoodoo qadaraya waxaa u sababay yacni haddii la yidhahdo ashani waa mawsuulo alsaalixiin ku sugan wa sifatun sariixatun silatu al silatulmawsuulku waxa mawsuulka ka horeeya kuma camal fali karo sidaan ugu camal fali karina kuma tacalluqi karo sidaas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen yacni saalixun waa in la qadaraa ta dambaa fasiraysa ay yidhahdeen bacdu ahlicilmi waxay taa kaga taa waxay iskaga dhaafeen taqdiirkaas inay yidhaahdaan alsaalixiin baan waxaan ku xambaaraynaa in asha cahdiye looga jeedo ee aan mawsuulo looga jeedin calaa haada waa ku tacalluqi kartaa weji kale culamada qaarkood waxay yidhaahdeen jaarka iyo majruurka iyo darafka yutawasacu fiihima maa lam yutawasacu fii hayrihima marka iyadoo marka waxaweeye marka hore silatulmawsuulku waxa mawsuulka ka horreeya aynu ku camal fali karin haddana waxa weeye yutasaamax marka taqdiirkaa la yska yacni waa la iska dayn karaa bay yidhahdeen alladiina lahum darajaat lculaa saalixiintaasoo aladiina kuwaasoo lahum darajaat lculaa ay u sugnaatay darajaadka korreeya waid qaala lahu rabbuhu aslim ay wadkur waxaad xustaa id qaala lahu goortuu ku yidhi ibraahiim uu ku yidhi rabbuhu rabbigii aslim hoggaansan uu ku yidhi ay inqad lilaah allah u hoggaansan wa akhlis lahu diinak diinkaagana ilaahay u saafi oo cibaadadaada ilaahay u saafiyeel oo allah keligii caabud qaala wuxuu yidhi nebi ibraahim aslamtu lirabbi alcaalamiin waxaan u hoggaansamay rabbulcaalamiinkaan u hoggaansamay wuxuu ugu hoggaansamayaa bitawxiidi waalikhlaasi waltaaca ikhlaas iyo tawxiid iyo taaco allah wuxuu yidhi wawassaa bihaa waa dardaarmay bihaa millada ibraahim buu ku dardaarmay millada tawxiidka ama biha kelmadda la soo sheegay oo islaamnimadiiyo tawxiidkaa buu ku dardaarmay ibraahimu ibraahim baniihi ubadkiisii buu ugu dardaarmay wa yacquubu yacquubna waa ku dardaarmay yaa baniya qaala oo fa qaala waxauu yidhi ama qaala xaal uu yidhi ayuu ku dardaarmay yaa baniya inamadaydiiow ibraahiim baa odhanaayo culammada qaar waxay yidhaahdeen qaalada la qadaraayo hadalkan maquulkee soo socda ma ibraahim baa yidhi mise yacquub baa yidhi labada qowlba culammadu waa sheegeen laakiin waxa fiican labada markaysaga markaa in ibraahiim markaa lagu fasiro ayaa markaa xoo fiican qaala waxa uu yidhi markaa ibraahim yaa baniya inamadaydiyow ama yaa baniya ubadkaydiyow oo min baabi takhliib tawaabluhuna soo gelayaan ina allaha istafaa lakum addiina ina allaha allah istafaa waa doortay lakum idinka wuxuu idiin doortay addiina diinka xaqa ah buu idiin doortay falaa tamuutunna ha dhimannina oo ha dhimannina oo ha dhimannina xaal axwaasha ka mida ilaa wa antum muslimuun ilaa walxaal antum muslimuun xaalo ah muslimiintihiin mooyaane xaalad kale ha dhimannina am kuntum shuhadaa'a id xadara yacquuba almowt bal a kuntum ka soo guurtaase miyaa ahaydeen shuhadaa'a qaar jooga miyaa ahaydeen oo xaadirah id xadara goortuu ku soo xaadiray oo u yimi yacquuba yacquubu u yimi almowtu geeridu ay u timi waxaa loo jeedaa muqadimaadkeedii iyo asbaabtii ka horreeyey ay u timi id qaala libaniih idda idda ka beddel am kuntum shuhadaa'a miyaad joogteenoo xaadir ahaydeen id qaala goortuu yidhi yacquub libaniihi ubadkiisii uu ku yidhi maa tacbuduuna min bacdii aya shayin tacbuduun maxay baa caabudaysaan min bacdi aniga dabaday qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga wa ilaaha aabaa'ika iyo aabbayaasha ilaahoodii ayaanu caabudaynaa ibraahiima ibraahiim ahaaday wa ismaaciila iyo ismaaciil ahaaday aabbayaashii baa la caddaynaya aabbayaashaasoo ibraahiima ibraahiim ahaaday wa ismaaciila iyo ismaaciil ahaaday wa isxaaqa iyo isxaaq ahaaday ilaahan waaxidan waxaanu caabudaynaa ilaahaaga iyo ilaahay aabbayaashaa baanu caabudaynaa ilaahan waaxidan ilaahan xaaluu ilaah yahay ilaahaasoo waaxidan keli ah uu yahay xaal laga dhigo ama beddel laga dhigo ilaaha laga beddelo nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahan waaxidan ilaah keliyaanu caabudaynaa wanaxnu lahu muslimuun waxaannu caabudaynaa walxaal naxnu annagu lahu muslimuun allah aanu u hoggaansannay ayaanu caabudaynaa ilaah keliya allah wuxuu inoo sheegayaa nebiyadii inay ku dardaarmayeen islaamnimada iyo tawxiidka inay ku dardaarmayeen waxaa laga qaadanayaa ubadka in diinka lagula dardaarmo oo tawxiidka lagula dardaarmo oo lagula dadaalo marka horena la baro marka dambena lagula dardaarmo taas yadaa laga qaadanaya dadka qaarkood waxaa laga yaabaa dardaarankoodu inay u badan tahay adduunye uun war hoy laxa jeclo yeelo war hoy waxaan war hoy waxaan wax iska celi kada laakiin waxa ugu muhiimsani waa maxay waa in diinka lagula dardaarmaa ugu muhiimsan haddii waxa weeye diin la'aani ku dhacdo wixii kale waxa u tari maayaan diin la'aani hadday ku dhacdo yaa oo ubadkii ay gaaloobaan wax waxay u tarayaan yacni markaa waxaa kale ma waxay u tarayaan ma jiraan marka waxa ugu muhimmadda badani waa diinka weyi marka sidaa uu nebi ibraahim iyo nebi yacquubba ay ugu dardaarmayeen ubadkoodii tawxiidkiiyo islaamnimada oo inay haystaan oo daa'imaan oo ku sugnaadaan ugu dardaarmayo saasoo kale waa in loogu dardaarmaa wa wasaa biha ibraahiimu baniihi wa yacquub yacani nebi ibraahiim baa millada tawxiidka ku dardaarmay ubadkiisiibuu ugu dardaarmay yacquubna ubadkiisiibuu ugu dardaarmay yaa nebi ibraahim wuxuu yidhi ama mid waloo labadooda ka midiba waxay yidhaahdeen yaa baniya ina allaha astafaa lakum addiin ilaahay diinka ayuu idiin doortay inaad diinka markaa ku sugnaataan inaad diinka markaa islaamka ah markaa laasimtaan saasuu markaa waxa idin amray idina doorta islaamnimo waxaan hayna ku dhimanina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun daahirkeedu waxay u eg tahay in geerida laga reebaayo waxaase loo jeedaa islaamnimada inay ka tagaan in laga reebaayo ha dhimanina idinkoo muslimiina mooyaane xaala muslimiintiin mooyaane xaalad kale ha dhimanina dee geerida qofku ma oga goortuu dhimanaayo ya geeridiina kadisay u imanaysa muraadka looga jeedaa maxay noqonaysaa muraadka looga jeedaa waxay noqonaysaa islaamnimada daa'imoo joogteeyo mar walba ku sugnaada si geeridu markay idiin timaadaba ay idinku timaado idinkoo muslimiin ah islaamnimada ku sugnaadoo daa'ima ah laga tilmaamaya fi kulli xaal islaamnimo ku sugnaada nimanka yuhuuddu waxay yidhaahdeen yacquub ubadkiisii wuxuu u dardaarmay yuhuudiyadda inay qaataan oo ay yuhuud ahaadaan saasuu u dardaarmay bay yidhahdeen tii baa la radinayaa markaasaa lagu yidhi miyaad joogteen oo idinku xaadir ahaydeen markuu nebi yacquub u dardaarmaayey ubadkiisa ee geeridu ku soo xaadirtay ma xaadir ba ahaydeenoo waa joogteen may may joogin ya ma sheegan karana inay joogeen yacanii yuhuudda sidaa sheeganaysaa qaar joogay may ahayn marka haddaba saa u sheeganaysaan waxaydaan ogeyn markuu ku lahaa ubadkiisa ku lahaa maa tacbuduuna min bacdii aniga dabaday maxaa caabudaysaan istifaamka wuxuu weydiinayaa iyaga ayuu jirrabayaa oo markaa uu eegayaa bal ikhtiyaarka diinka ay dooranayaan ee ku sugnaanayaan yacni maxaa caabudaysaan yaa markaasay dabeedna yidhahdeen waxaanu caabudaynaa ilaahaaga iyo ilaahay aabbayaashaa baanu caabudaynaa oo ilaah keliya ah ayaanu caabudaynaa muslimiin baan annagoo ah oo allah markaa u hoggaansamay baanu allah keliga caabudaynaa marka waxa weeye islaamnimo iyo tawxiid buu isaguna ku dardaarmay nebiyaduna dhammaan saasay ku dardaarmi jireen allah waxa uu yidhi wawasaa waa dardaarmay wa fii qiraa'atin awsaa qiraa'o kalena waxaa ku sugnayd awsaa baa ku sugnayd maaha wawga in laga tegaayo wa awsaa baa ku sugnay iyadoo waawga la socdo marka wa wassa iyo wa awsaa baa labada qiraa'a kale yihiin waa laba qiraa'o sabciya wey biha milada tawxiidka iyo islaamnimada ah ayuu ku dardaarmay ibraahimu ibraahiim banihi ubadkiisii buu u dardaarmay wa yacquubu yacquubna waa u dardaarmay banihi isaguna ubadkiisii buu u dardaarmay milada tawxiidka iyo islaamnimadu isaguna ugu dardaarmay qaala wuxuu idhi nebi ibraahim yaa baniya inamadaydiiow yaa baniya ubadkaygiiow ina allaha istafaa lakum addiin ina allaha allah istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diinka islaamka diin alislaam diinka islaamka ayuu idiin doortay oo towxiid iyo ikhlaas koobsanaya falaa tamuutunna ha dhimannina oo ha dhimannina oo ha dhimannina towkiid baa ku sugan nuunu towkiid almuhaqala nuunkaa tawkiidkee shadan waxay ka dhigantahay ficilka saddex goor in lagu celiyey bay ka dhigantah xaal axwaasha ka mid aha ah, dhimanina ilaa wa antum muslimuun ilaa walxaal antum muslimuun xaala muslimiintiin mooyaane xaalad kale ha dhimanina nahaa can tarki alislaam wuxuu ka reebay islaamnimada inay ka tagaan wa amara biathabaati calayh waxaanu amray islaamnimada inay ku sugnaadaan ilaa musaadafati almowt ilaa geeridu la kulmayso islaamnimo inay ku sugnaadaan ayuu amray walamaa qaala alyahuudu lilnabiyi sala allahu alayh wasalam markay yuhuuddu ku yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi muxammed alasta taclamu anna yacquuba yowma maata awsaa baniih miyaanad ogayn anna yacquuba inuu yacquub waa israa'iile yowma maata maalintuu dhintay maalintuu geeriyoonaayey awsaa baniih ubadkiisii inuu u dardaarmay bilyahuudiyati yahuudiyadda ugu dardaarmay inay yuhuud ahaadaan oo sidaa ku sugnaadaan nasala waxaa soo degay hadalka allah uu yidhi am kuntum shuhadaa id xadara yacquuba almowt am kuntum amtani waa munqatico amta munqaicadana bal iyo hamsatulistifhaam wada socda hamse su'aal faa'iidaynaysa iyo bal ka horraysa baa lagu fasiraa am kuntum bal a kuntum ka soo guurtaase ma waxaa ahaydeen shuhadaa'a ay xuduuran qaar jooga miyaa ahaydeen oo xaadira id xadara goortuu ku soo xaadiray oo ku yimi yacquuba yacquub uu yimi almowtu geeridii ay u timi geeridu hadday ficlan u timi oo uu dhintay dee ma dardaarmeen waxaase loo jeedaa geerida muqadimaadkii ka soo horreeyey baa looga jeedaa sakaraadkii geerida laga tilmaamayaa id xadara goortuu u yimi yacquuba yacquub u yimi almowtu geeridii ayuu timi ay asbaabtiisii iyo muqadimaadkii ka soo horreeyey ay u yimaadeen sakaraadkii id qaala bedelun min id qablahu waxay bedel ka tahay idda ka horraysay bedel ka tahay idbaa id laga beddelayaa waxay ka dhigan tahay marka am kuntum shuhadaa'a id qaala libaniihi miyaad joogteenoo xaadir ahaydeen id qaala goortuu yidhi yacquub libaniihi ubadkiisii uu ku yidhi maa tacbuduuna aya shayin tacbuduun shaygeebaa caabudaysaan min bacdii aniga dabaday marka maadaasi waa istifaamiyo waa mafcuulkiioo muqadam ah ila sadaarat lkalaam bay leedahay taqdiir kale uma baahno tacbuduunahu odhan maysid ila maadaa mafcuulu bihigii ah maa tacbuduuna marka aya shay markaad fasiraysana aya baad odhanaysa aya shayin ayu shayin odhan maysid ila mafcuulku waa mansuube maada waxba ka muuqan maayaan laakiin waxaad ku fasirayso way ka muuqanayaan maa tacbuduuna ay aya shayin tacbuduuna shaygee baa caabudaysaan min bacdii aniga dabaday ay min bacdi mowtii geeridayda dabadeed qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudaynaa ilaahaka ilaahaaga wa ilaaha aabaa'ika iyo aabbayaasha ilaahoodii baanu caabudaynaa ibraahiima aabbayaashii baa deed la caddaynaya ibraahiima ibraahiim ahaaday wa ismaaciila iyo ismaaciil ahaaday wa isxaaqa iyo isxaaq ahaaday marka ismaaciil yacquub adeer buu u yahay yacquub waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahiim isxaaq iyo ismaaciilna waa walaalo caddu ismaaciila min alaabaa'i takhliibun ismaaciil in aabbayaasha lagu tiriyey oo lagu daray hee takhliibun khaalib yeelis weeye aabbayaashii laga khaalib yeelay oo markii adeer iyo aabbayaal laysku cadfay aabbe iyo awow xaqiiqi ah markii lagu laday adeerkii waxay noqotay dhammaan in aabbayaal laga soo qaado marka waa min baabi takhliib waa la khaalib yeelay walianna alcamma bimansilati alabi waa midda labaadee adeerkuna maqaamka aabbuhuu joogaa oo aabboo kaluu ka dhigan yahay xagga mansilada marka laga eegiyo sharafta ixtiraamka yacani wuxuu ka dhigan yahay aabboo kaluu ka dhigan yahay axkaamta markaysaga xaggeeda kalama mid aha laakiin waxaa laga tilmaamaya xagga ixtiraamka iyo qadarinta ayuu aabbo oo kale ka dhigan yahay waatii xadiidkii nebiga sala allahu alayh wasalam ay ku soo aroortay amaa shacarta anna camma arajuli sinwa abiih yacni cumarow miyaanad ogeyn baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam anna camma arajuli in ninka adeerkii sinwu abiihi aabbihii oo kale inuu yahay nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay saaxib alxaashiya wuxuu odhanayaa saxiixaynku ku jira laakiin asalka xadiidka saxiixaynka ku jiree qadarkan hadda markaa dambe ee ah markaa ama shacarta anna cama rajuli sin wa abiihi muslim baa la gaar ah bukhaari markaa ziyaadadaasi kuma sugna ee qisada inta kale ay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim waa yahay xadiis kale waa la soo wariyey in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi cabbaas markuu sheegaayey waa baqiyatu aabbaa'i aabbayaashay kii ka hadhay weeye laakiin xadiiskaasi isagu ma asixin isagu daciif weeye sheekh albaanina kutubtiisa waa ku caddeeyey oo yacni markaa daciifuuljaamic asagiir iyo silsilatu axaadiisi daciifaba waa kaga hadlay inuu daciif yahayna waa ku caddeeyey bitafsiil silsilatu axaadiisi daciifa ayuu tafsiil ahaan ugu caddeeyey ilaahan waaxidan ilaah keliyaanu caabudaynaa badalun min ilaahaka waxay beddel ka tahay min ilaahaka ayay beddel ka tahay waxaa sideeda loogu soo noqlinaya waa cala alxikaaya lafdigii ay aayadda ugu sugnayd baa lagu xikaayooday xarakada xikaayaduna waa binaa in calalicraab lagu socdaana marka hadalka la dhex geliyo waa bannaantay marka beddelnimada waa sida uu mufasirku maray weji labaad baa jiro oo ah marka in la yidhahdo xaal weeye oo la yidhaahdo waxaanu caabudaynaa ilaahaaga iyo ilaahay aabbayaashaa baanu caabudaynaa ilaahan waaxidan xaal ilaah uu yahay xaala kownihi ilaahan ilaah uu yahay ilaahaasoo waaxidan keli ah ikhtisaas qudheeda qaar baa sheegay laakiin culamada qaar baa ictiraaday marka wejiga xaalkaas sii fiican weliba wa naxnu lahu muslimuun waxaa bannaan in cataf laga dhigo oo lagu cadfo jumlada hore ee nacbudu ilaahka waxaa kaloo bannaan in xaal laga dhigo xaal marka laga dhigo ma laga xaalaynaya mise mafcuulkaa laga xaalaynaya faacilka in laga xaaleeyaa sii fiican waxaanu caabudaynaa wa naxnu lahu muslimuun walxaal naxnu annagu lahu muslimuun allaahoo qura aanu u hoggaansannay ayaanu allaahoo keliya caabudaynaa marka nacbudu faacilkeedoo qarsoon oo naxnu noqonaaya la qadaraayo baa laga xaalaynayaa jumlada wa am am am oo ku sugan markaa hadalkan ku sugan aayadda ku sugan awalkeeda bimacnaa hamsati inkaar hamzo inkaar looga jeedo weeye waa eh, istifhaam inkaariya weeye waa istifhaam diidma looga jeedo amtuna waa munqatico waxaa laga tilmaamaya miyaa xaadir ahaydeen markii waxaweeye yacquub ay ku soo xaadirtay geeridu ee saa ya saa uu lahaa maya maya xaadir mayd ahayn maydaan joogin hadda maxaa u sheeganaysa waxaydaan ogeyn ya xaadir maydaan ahayne maxaa u sheeganaysaan waxaydaan ogeyn baa macnuhu markaa u dhacaya marka istifaamku macno nafyi buu leeyihi ay lam taxduruuhu maydaan soo xaadirinoo maydaan joogin waqta mawtihi goortuu yacquub dhimanayey maydaan joogin fa kayfa tansubuuna ilayhi saa ugu nisbaynaysaan maa laa yaliiqu bihi waxaan u habboonayn saa ugu nisbaynaysaan kollay sida macruufka waa in siinka la godaayo bacdi waxay sida nuskhada muxaqaqada ah ee futuuxaadka siinka way hoos dhigeen golle ma arag markaysaa markaa hoosdhiggaa laakiin kutubta waxaa ku sugnay yacni godaalka fa kayfa tansubuuna ilayhi maa laa yaliiqu bihi saa ugu nisbaynaysaan waxaan u habboonayn allah waxa uu yidhi tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat walakum maa kasabtum tilka taasi kuwaa laga soo warramay ummatun ummad weeye ummaddaasoo qad khalat tagtay oo hormartay lahaa maa kasabat waxayada u sugnaaday uun maa kasabat waxay shaqaysatay khayr iyo sharba walakum idinkana waxa idiin sugnaaday maa kasabtum waxaa kasbateen waxa bannaan maada in laga dhigo labada mawdicba mawsuulo iyo in masdariya laga dhigo maa kasabat ay aladii kasabatu kii ay kasbatay baa u sugnaaday walakum maa kasabtum aladii kasabtumuuh waxaa kaloo bannaan maadu mastarye inay tahay oo iyadii ficil ka dambeeya mastar laga dhalaaliyo lahaa maa kasabat ay kasbuha kasabkeedii baa u sugnaaday oo looga jeedo masdaru yuraadu bihi mafcuul uu yahay masdar looga jeedo mafcuul looga jeedo mafcuul looga jeedo waxaa laga tilmaamayaa macno ism mafcuul buu u dhacayaa waa facli oo mafcuul looga jeedo ay maksuubuha wixii la shaqaystee la kasbaday ay kasbatay maksuubkeedii baa u sugnaaday bacdii marka mucaasiriinta ka mid a ah, muxaqiqiinta ka mida ah ayaa ishkaal gelisay waa masdar mafcuul looga jeedo markaasaa uu ictiraado u yidhi suu mafcuul u yahay waa wuxuu noqonayaa mubtadihii mubtadihi buu noqonaya mafcuulka kama hadlayo icraab ahaantii ee wuxuu ka hadlayaa masdar bimacnaa mafcuul masdar u dhacaaya macno mafcuul u dhacaya oo looga jeedo kasbuhaa bimacnaa maksuubuhaa maksuubka marka waxa weeye de icraaba waxaa taa waa mubtada dheh laakiin icraab ahaan buu mafcuulu bihi yahay muraadku ma lakin waxaa looga jeeda waa facliyo mafcuul looga jeeda yuraadu bihi mafcuul macnaa mafcuul baa loo jeeda walakum maa kasabtum ay maqsuubukum yacni jazaagii in la qadaro oo mudaaf loo qadaro la yidhaahdo jazaagii kasabkiinna taasina waa bannaan tahay wejigaa laftiisu waa jiraa waabuu sheegi doonaa markaysaa waxaan yani mufasirka walaa tus'aluuna camaa kaanuu yacmaluun walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun wixii ay ahaayeen qaar sameeya can camalihim camalkoodii laydin su'aali maayo ama can iladii kaanuu yacmaluuna wa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii yuhuudiyan kiristaanka ahaa kuunuu huudan aw nasaaraa kuunuu noqda dadkay ku odhanayaan huudan yuhuud noqda huudan yahuud noqday yidhaahdeen aw nasaara ama kiristaan noqday yidhaahdeen tahtaduu waa hanuunaysaan haddaa yuhuud noqotaan waa hanuunaysaan yuhuudi baa saa tidhi looma jeedo labadu inay isu ogol yihiin hanuunka way ka tilmaamayaan labadaa mid noqdo cala takhyiiri ay tahay awdu ee waxay u jeedaan cala tafsiili ya hadalka waa laysku duuduubaye waxaa laga tilmaamaya qoladii yuhuudduna waxay yidhahdeen kunuu huudan tahtaduu qoladii kiristaankuna waxay yidhahdeen kunuu nasaara tahtaduu yaga laftoodu isuma oggola inay waxa weeye markaa qoloba qolada kale uma ogola inay hanuunsan tahay uma oggola marka cala takhyiiri ma aha ya waxay noqonaysaa yacni inay qoloba si ay markaa tidhi ayay noqonaysaa inagii soo marray iyagoo qolo waliba qolada kale ay leedahay waxba kuma sugnaa wa qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shayin wa qaalat ilnasaara laysat ilyahuudu calaa shayin wa hum yatluuna alkitaaba ya qolo waliba qolada kale waxay ku lahayd markaysagaa diin kuma sugno oo diin qummana ay ku sugan yihin ma jirto allah waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa bal millata ibraahiima bal nattabicu yacni daa yuhuud iyo nasaare inaanu noqonne waxaanu raacaynaa millata ibraahiima milladii ibraahim baanu raacaynaa iyo diinkii ibraahim xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday mid ka soo iilanaya shirki iyo baatil dhammaantii mid ka soo iilanaya xaaluu ahaaday baanu ibraahim raacaynaa wamaa kaana ma ahayn ibraahim min almushrikiina mushrikiinta mid ka mida ma ahayn quuluu aamanna billaah quuluu waxaad tidhaahdaan aamannaa waa rumaynay billaahi allah baanu rumaynay dhaha wamaa unzila ay waladii kiina waa rumaynay dhaha unzila la soo dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey waa rumaynay annaga intii naga ahaatay naloo soo dejiyey waa rumaynay wamaa unzila kii la soo dejiyena waa rumaynay ilaa ibraahiim ibraahiim intii ka ahaatay loo soo dejiyeyna waa rumaynay wa ismaaciila iyo ismaaciil intii ka ahaatay kii loo soo dejiyey waa rumaynay wa isxaaqa iyo isxaaq intii ka ahaatay kii loo soo dejiyey waa rumaynay wa yacquub iyo yacquub kii loo soo dejiyey waa rumaynay walasbaati tafirtii yacquub ee nebiyada ahaa ee yacquub ka isirnaa ama awlaadu sulbi ha noqdaan ama awlaad dambe ha noqdaanoo farcahe ya kii loo soo dejiyey waa rumaynay wamaa uutiya muusa wa ciisaa waaladii kiina waa rumaynay uutiya la siiyey muusa muuse la siiyey wa ciisa iyo ciise la siiyeyna waa rumaynay oo towraad iyo injiil ah suxufu muusana waa soo gelayaan wamaa uutiya iyo kii la siiyaanu rumaynay annabiyuuna nebiyadoo dhan la siiyey ayaanu rumaynay min rabbihim xagga rabbigood laga siiyey laa nufariqu bayna axadin minhum laa nufariqu ma kala geynayno ma kala kaxaynayno bayna axadin minhum cid yaga ka mida nebiyada ma kala geynayno qaarna ma rumaynayno qaarna ma beeninayno ee waa wada rumaynaynaa dhammaantood baan wada rumaynaynaa wa naxnu lahu muslimuun waxaanu sidaa rumaynaynaa oo annaan kala farqinayn walxaal naxnu annagu lahu muslimuun allah aan u islaamayno u hoggaansamayno ama cadaf aad ka dhigto wa naxnu annagu lahu ay lilaahi muslimuun ilaahay baanu u hoggaansannahay oo u hoggaansanaanaynaa yacni tawxiid iyo taaco ugu hoggaansanaanayna allah wuxuu inoo sheegayaa ummadaha hore wixii ay kasbadeen bay leeyihiin waxay ku faani jireen qolada yuhuuddu nebiyadii ka soo baxay tafiirta israa'iil ama yacquub ka soo baxay in nebiyo badan ilaahay ka soo saaray baa jirta marka waxay ku faanfaanayeen intaasoo nebi baa naga soo baxday nebiyo badan baa ka soo baxayoo tafiirta yacquub ama israa'iil ka mid a marka sharaftii nebiyadaasay waxay doonayaan inay sheegtaan iyagoo waddadii nebiyada iyo diinkii nebiyada waddadoodii aan haynin ee ka kufriyey bay waxay doonayaan inay ku faanfaanaan nebiyadaa hore hadday nebi yacquub tahay hadday nebi yuusuf tahay haddii nebiyadii ka dambeeyey ay tahay oo nebi muuse ka mid yahay oo nebi daawuud ka mid yahay oo nebi sulaymaan ka mid yahay yacni markaa nebiyada badan ee ilaahay soo bixiyey yacni nebiyadaasay ku faanayaan marka waxa weeye taasaa waxaa la tilmaamaya inay iyaguna camalkooda leeyihin idaguna camalkiinna leeyihiin yacni qof walbana camalkiisa anfacaya ya suufiyada agtooda wilaayadu ama welinimadu waa dhaxaltooyo waxay u qabaan weli tafiirtii inay weli un tahay waxay yidhaahdaan wakhtiyada qaarkood war hooy waa dhal awliyo dhal awliyo weeye waa dhuxul dambe suwan ha ku kadsoomin hadda isagoo laga yaabo salaaddii inuu ka tego oo khamriga saa isugu shubaya ayay ku leeyiin waa dhuxul dambe suwan dhal awliyo weeye ha ku kadsoomin ha ku guban dhuxushu hadday nooshahoo dambas yaro fuulo dee haddaad sidaa gacanta u saarto ama adinka u saarto soo ku gubi mayso muuqaalka sarena ma arkaysid markaysagaa dee dhuxul nool maad arkayn laakiin dambas baa saaraa saasoo kale kaleu ka dhigan yahay kulaha ya yacni qof walba camalkiisuu leeyahay waxaa hore u dhacday nebi ilmihiisii inuu noqday inanuu dhalay inuu noqday mid gaaloobay bal qisada nebi nuux eegiyo inankiisa yaa bunayarkan macanaa walaa takun maca alkaafiriin ya yaa bunaya arkam macana walaa takun maca alkaafiriin qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala laa caasima alyowma min amri illahi ila man raxim wa xaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin hadda waa dhal nebi dhal weli keliya ma aha waa dhal nebi weeye nebi baa dhalay haddana nebi baa dhalay laguma badbaadin markuu isagu gaaloobay wax allo wuxuu nebigii u taray ma jirto wuxuu nebigu u taray ma jirto wa an laysa lilinsaani ila maa saca qof walba waxaa u sugnaaday camalku isagu la yimaado camalaanu isagu samayn uma sugnaan haddama aragta nebigu muxuu ku yidhi isagoo dadka ugu quusgoynaya yaa faatimatu binta muxammadin saliinii min maali maa shi'ti laa ughni canki min allaahi shay'a faadimo ina muxammed ah ina rasuul ahey xoolahayga waxaad doonta iga weydiiso laa ughni canki min allaahi shaya xagga ilaahay waxba kaaga tari maayo yacni aniga ha isku kay hallaynoo ha is odhan nebi baa ku dhalay oo rasuulkii ilaahay baa ku dhalo isagaa ku badbaadinaya ha is odhan ya qofku camalkiisa ictiqaadkiisa iyo camalkiisuu jannada ku gelayaa oo u sababa ya hadduu marka waxa weeye aabbihii weli ahaa oo isagii uu noqdo markaa shaytaan uu noqdo dee camalkiisu leeyahy haddii waalidkii xumaa ow isagu wanaagsanaado xumaantii waalidkii waxba yeeli maayo sida wanaaggii waalidkii aanu isaga waxba ugu tarayn hadduu xumaado uu gaaloobo aanu waxba ugu taray ayaa haddii waalidkii xumaana oo isagu markaa waxbay kufriyey oo kaafir ahaay oo gaal ahaa ama munaafiq ahaa yacni ilmihiisii waxba yeeli maayo yukhriju alxaya min almayit ilaahay wax nool buu ka soo dhex bixiyaa mid dhintay mid dhintoo gaal ah oo xagga qalbiga ka dhintay oo iimaan aan lahaynee kaafir ah buu muumin ka soo dhex saaraa ya haba laynoo sheegay dee gaal nebi dhalay nebi ibraahim aabbihii muxuu ahaa nebi ibraahim aabbihii dee gaal buu ahaa gaalnimadii baana ku dhintay waxau gelayaa yukhriju alxaya min almayit mid nool oo iimaanka ku nool buu ka soo dhex bixinayaa mid dhintay ka soo dhex saarayaa markaasaa waxa weeye gaal muumin dhalayaa nebi ilmihiisii gaal noqday siduu u jiro ayaa nebi waalidkii gaal ahaana u jiraa marka qof walba camalkiisaa u sugnaaday tilka ummatun qad khalat lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun waxaa taa u dhigaa idinkuna waxaad samaynaysaan la weydiin maayo iyaga calaa xaddi saraabiila taqiikum alxara ya yacani waxaa jira fi luqati alcarab waxaa la yidhaahdo min baabi aliktifaa biaxadi diddayn labada shay isku lidkaa mid lagu kaaftoomaa saraabiila taqiikum alxara dhar idinka ilaalinaya kulka ay walbarda baa qarsoon dharka sidaa la ilaaliyo kulka ayaa qabowgana la yskaga ilaaliya weliba qabowga sida la ysaga ilaalinayaa fara badan ya yani taasaa weliba sii badan laakiin qabowgii lama sheegin maxaa lagaga kaaftoomay saraabiina taqiikum alxarra walbarda ayaa qarsoon marka waxaa qarsoon walaa yus'aluuna cama kuntum tacmaluun yani saasaa qarsoon allah waxa uu inoo sheegayaa nimankii yuhuuddahaa inay yidhaahdeen yuhuud noqda waa hanuunaysaane qolada inay leeyahan kiristaan noqda waa hanuunaysaan hadda sida macruufka ah yuhuuddu diinkooda cid uguma yeedhaan waayo diinka yuhuudda waa loo dhashaa cid kale inay soo raacdo uguma yeedhaan ugumana baaqaan waayo diinka yuhuudda waa loo dhashaa sida macruufka waa saas saas aawoodee ma faafiyaan hadduu laakiin ruux iska dabagalo dee dan kama gelayaan inuu iska dabagalo isaga khidmaynayaayoo dee markaysaga iyagu dee iska daba joogayaa laakiin marka hore niman ku yeedho oo ku baaqa hadda ma aha kolley laakiin kiristaanku diinkooda waa ku baaqaan waa ku yeedhaan yacani waxaweye fan mani badan bay ku bixiyaan yacani kharash aada u badan ayay ku bixiyaan dicaayaad badan bay u sameeyaan yacani af walbay ku tarjamaan yacni waxa weeye mubashiriin baa jira yani marka aad yo aad markaysa marka hay-ado badan oo tansiiriyaa jira marka aad iyo aad inay u faafiyaan waa doonaan marka qolo waliba waxay u qabtaa sidoodu inay hanuunsan tahay bay u qabaan laakiin ruux hadduu banu israa'iil yahay diin kale inuu qaato kama ogola waxay ku leeyihin ilaaba ilaa waa inaad adigu markaa noqotaa yahuudi mar haddaad tafiirtii markaa israa'iil aad tahay yahuudiyad waa inaad ku sugnaataa ya yacni saasay markaysa marka waxay laasim kaga dhigayaan allah wuxuu inoo sheegayaa ta lagu hanuunayaa inaysa ahayn waxaa ugu jawaabtaan bal millata ibraahiima xaniifa milladda ibraahiim baanu raacaynaa xaaluu shirki dhammaantii ka soo iishay waana xaala laazima xaaladu mar waxay noqotaa xaala muntaqila marna waxay noqotaa xaala laazima xaala laazima waxaa loo jeedaa mar walba shaygu inuu saasun yahay oo si kale inuu noqdaa ayna dhici karinba ama ayna dhicin allahu akbaru kabiira haddii lu yahaa kabiira icraab waa maxay waxay noqonaysaa kabiira waa xaal laakiin waxaa la laazima allah mar walba waa kabiir ilaahan waaxidan ooni soo maray waxaa la laazima mar walba ilaahay waa ilaahan waaxidan weeye mar aanu ilaahan waaxidan ahayn ma jiro ee ilaaha xaqi waa ilaah waaxida waxaa la laazima marka xaniifan ibraahim inuu xaniif ahaa waxaa la laazimo marnaba shirki ma soo marin abadan ya wamaa kaana min almushrikiin mushrikiinta marna kama mid ahayn xataa ku tiirsane ma ahayn sawaadkooda iyo higilkooda badiya ya oo ay u qabaan inuu iyaga ka tirsan yahay yani marka waxa ma ahayn yani sinaba mushrikiinta ugama mid ahayn la ictiqaadan walaa camalan xagga kale markaa daar ahaanna waa uga hijrooday uu uga haayiro allah waxa uu yidhi tilka ummatun qad khalat laha maa kasabat tilka mubtada waa mubtada weeye tilka taasi walishaaratu ilaa ibraahiima wa yacquuba wa baniihima tilmaantuna waxay u dhacaysaa ibraahiim iyo yacquub iyo wa baniihima ubadkooday u dhacaysaa marka tilka wax macnuhu halkii ulaa'ika lama odhanaya tilkaa la yidhi waxaana loo jeedaa kuwaas baa laga tilmaamaya muraadka looga jeedaa waa kuwaas weeye laakiin maadaamay jamac badan noqdeen dee waa nooc ummada weeye waa ummad markaa tilka taasoo ummad ah ummadda maxaa looga jeedaa nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo tafiirtooda laga tilmaamaya wa unnisa waxaa loo ta'niisiyey lita'niisi khabarihi khabarkiisii in la ta'niisiyey daraaddeedu la dhadigay oo khabarkiibaa ummatun la yidhi marka waxa weeye dee waa xa la waafajiyey khabarkii oo mu'anasa oo dhadig ayaa la waafajiyey marka tilka taa la soo sheegay oo ah markaa waxa weeye dee nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo tafiirtooda ila macno ummadeed weeyaan ina ibraahiima kaana umma nebi ibraahim baaba ilaahay ku magacaabay inuu ummad yahay marka waxa weeye yacquub iyo tafiirtooda marka lagu daro dee ummadoo kaley ka dhigan yihiin tilka taa la soo sheegay bimacnaa kuwaa la soo sheegaa macnuhu u dhacayaa oo nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo tafiirtooduba ummatun ummad weeyey waa khabarkii ummadaasoo qad khalad tagtay yacni socotay qad khalat salafat hormartay yani dahabat ila alkhala yani waxa weye waa tagtay laha maa kasabat waxaa u sugnaaday waxay kasbatay oo min alcamali camalah ay jazaauhu mudaaf in la qadarayo kuu sheegaya jazaau maa kasabat min baabi xadfi lmudaaf yacni waxay shaqaysatay abaalmarinteedii baa u sugnaaday haddii la waxay noqonaysaa waxay kasbatay abaalmarinteedii baa u sugnaaday wamaa yali lmudaafa ya'tii khalafa canhu fi lciraabi ida maa xudifa in sideeda loo daayana waa dhacdaa aan waxba la qadarin siduu mufasirku u qadaray oo la yahay kasabkeedii baa u sugnaado kasabku waa sabab jazaaguna waa musabab sababtii baa la sheego musababka lagu itlaaqo musababkaa loo jeedaa ya marka waa min baabi ilaaqi sababi wa iraadati lmusabab wa aan la qadarin mudaafka ay jazauhu jazaau e, maksuubiha ama jazaau maa kasabathu kii ay kasbatay abaalmarinteeda u sugnaaday istinaafun jumlo cusub weeye bimacna yani inay musta'nafataha e, lagu fasirayaaye xaal laga dhigi maayo waxaa la odhanayaa waa jumlo cusub weeye lahaa maa kasabat min alcamal ay jazauhu istinaaf walakum waxaa idiin sugnaaday alkhitaabu lilyahuud khitaabku yahuud buu u sugnaaday maa kasabtum waxaa shaqaysateen ay jazaau maa kasabtum jazaau aladii kasabtumuuh kii aa kasbateen abaalmarintiisaa idiin sugnaaday khayr iyo sharba haddaan mudaafka la qadarinna waxay la midtay tii hore taqdiirka iyo taqdiir la'aantuba walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun waxay ahaayeen qaar sameeye laydin su'aali maayo kamaa laa yus'aluuna sidaan loo weydiinayn yagaba can camalikum camalkiinna waljumlatu ta'kiidun limaa qablahaa jumladuna waa adkayn la adkaynaayo wixii ka horreeyey tawkiid bay ka dhigantao macnaha horaa laga fahmaya hadalka ka horreeya wa qaaluu waxay yidhahdeen kunuu huudan yuhuuddii iyo nasaaradii baa kala odhanaya kunuu huudan yuhuud noqday yidhaahdeen aw nasaara ama nasaaro noqda yacni qoloba mid bay tidhi yuhuuddii waxay dhahdeen kunuu huudan tahtaduu nasaaradiina waxay dhahdeen kunuu nasaara tahtaduu yaga laftooduna hanuunka isuma ogola aw nasaara ama nasaaro noqda tahtaduu waa hanuunaysaan haddaa yuhuud noqotaan ama waa hanuunaysaan haddaa nasaaro noqotaan nasaarada odhanaysa ka dambe aw litafsiil takhyiir maahae tafsiil weeyo way kala leeyihiin ya yacni waxa weeye marka ijmaalkan la fasilo waxay noqonaysaa qolaba mid bay tidhi ee takyiir ma aha ilaa awda marna takyiir baa loo isticmaalaa marna waxaa loo isticmaalaa e, tafsiil baa loo isticmaalaa yacni marka waxa weeye la yidhaahdo yacni waxa weeye laba shay oo labaduba wanaagsan yihiin ifcal kada aw kada sidaas same ama saa same fakafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsati maa tucimuuna ahlikum aw kiswatuhum aw taxir raqaba waa litakhyiir waa dooransiin ya tasawaj hindan aw ukhtaha carabi ahaan marka la yidhaahdo hindo guurso ama walaasheed guurso labada ma kulmin kartid labada mid ahaan guursaha laga tilmaamaya ila jamcigu kuma bannaano laba habloodoo walaalo ah wa qaa'ilu lwali ka hore cidda tidhi yahuudu lmadiina waa yahuuddii reer madiina waathaani yacni ka labaad cidda tirina nasaara najraan waa nasaaradii kiristaankii najraan wey qul lahum waxaad iyaga ku tidhaahdaa bal nattabicu daain kaanu saa noqonne ama bal nattabicu ka soo guurtaase waxaanu raacaynaa waxaana fiican idraabka ibtaaliga ah yahuudiya nasaare noqon maynee natabicu waxaanu raacaynaa millata ibraahiima ibraahim milladiisa iyo diinkiisaanu raacaynaa xaniifan xaalu ibraahim ahaaday yacni mid ka soo ishay diimaha dhammaanteed iyo shirkiyaadka dhammaanteed oo diinta toosan u soo ishay xaalun min ibraahim ibraahim baa laga xaalaynaya waxayna ka mid tahay eh, meelihii way bannaanayd mudaaf in wax laga xaaleeyo waayo millada ibraahim waxay ka dhigan tahay kal juz'i min ibraahiim ayay ka dhigan tahay ya yacni eh, mislu jus'ihi bay ka dhigan tahayoo yacni markaa juskiisoo kaley la mid tahay saas aawoodee haddii la xadfi lahaa millada oo carabi ahaan la odhan lahaa bal natabicu ibraahiima xaniifan macno quman buu noqon lahaa oo dhammaystiran ibraahim baanu raacaynaa xaaluu xaniif yahay marka milu jusihi wey hmm. markaa saddexdii suuray ka mid tahay la ogolaa in mudaaf ilahi wax laga xaalayo maa'ilan can iladyaani xaaluu diimaha dhammaantood ka soo iishay kulliha dhammaanteed ila diin alqayim diinta toosan usoo ishay marka markaa tawxiidka ah wma kana min almushrikiin mushrikiinta kama mid ahayn ibrahim wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuubu ilayk